alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wclى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wzidna cilma ynfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal baabu ma yaqulu inda ma yaqulu cinda اdabxi aw الnaxri wixii odhanayey ayuu adiga sheekhu inooga hadlayaa gowraca agtiisa ama dhuundhabidda agteeda debxi waxaa la yidhaahdaa waa wixii qoor gaaban ee halkan hunguriga laga gowracayo ee la goynayo mari'a hunguriga hungurcadka iyo hungurimadowga la goynayo iyo xididahab iyo bufnaasha debxi baa la yidhaahdaa naxrina waxaa la yidhaahdaa wixii dhuun dheer halkaa kalxamaha dhexdooda sida geela oo kale halkaasaa laga gowracaa wixii lugu dheer xaggan sare lagama gowraco wixii lagu dheer halkaa hoose dhuuntaa lagu dhuftaa wixii lagu gaabana halkanaa laga gowracaa markaa maa yaquulu cinda darxi wuu aw awnaxri bismi illaah ilaahay magaciisaan ku gowracayaa wudha wallahu akbar ilaahay baa weyn allaahuma ya allow minka waxaanan gowracayaa xaggaagu ka ahaaday walaka adigu kuu sugnaaday allaahuma taqabal minii ilaahayow iga aqbal ayuu odhanayaa bsm اllahi wاllahu akbar allahuma minka walaka allahuma taqabal minii ilaahw iga aqbal buu odhanaya inuu sidaa odhanayo waxaa warinaya imaamu muslim abu daawuud iyo ibnu maaja imaamu axmed ayaa warinaya waxaana laga warinayaa anas ibnu malik iyo saxaabo kale oo jaabir iyo caaisha iyo cabdillahi ibnu cabaas iyo ay ka mid yihiin dhowr markaa labdi oo riwaayaad kale gedisan ku yimi ayuu sheekhu markaa isu keenay lafdiga abu daawuudee jaabir bn cabdillaahi laga warinayo waxaa ka mid ah allahuma minka walaka can muxamedin wamuti bismi اllah wallahu akbar ayuu yidhi kadib ayaanu markaas gowracay waxaa kaluu tilmaamay lafdiga imaxwada jaabir rasuulka ayaan cida aladxaa la tukaday markii uu ka baxay ayaa wan baa loo keenay masu kora bismi اllahi wallahu akbar allahuma ina hada canii wacaman lam yudaxi min ummatii lafdiga muslim bismi اllaahi allahuma taqabal min muxamedi waali muxamedi wa ummati muxamedin kadib ayuu markaa ku udxiyeysa markaa dhowrkaa riwaayo ayuu iseegaya sheekhu bismi illaahi allahu akbar allahuma minka waileyka ilaahu xaggaa u ka aday adiga ayaanu markaa dartaa ayaanu xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa gowracu waa laba qaybood marka koowaad midi waa gowrac caado ah oo waxaad u gowracaysaa dee inaad cunto ama marti ayaa loo gowracayaa oo dee iminka maalin walba intaasoo neef baa xerdhiigta lagu qalaa ama dadku ay iska qashaan waa dabxi iyo gowrac cibaado ah ee caado ah alaxkaamu alkhamsa ayaana lagu dureeriyaayo hadba wixii la xidhiira ayaa lagu xambaara sunay noqotaa waajib way noqotaa karaama xaraam ibaaxay noqotaa haddii uu markaa u gowracaya mid dayfo uu ku maamuusayo dee waxay noqonaysaa sunna iyo mustaxab hadduu nafaqa cala alciyaal u gowracaya marka qaarkood bay waajib noqonaysaa mar bay bay karaaha noqon kartaa midna waa dabxi cibaadaahoo ilaahay loogu dhowaanayo kaasina inuu markaa cibaadooyinka ka mid yahay ilaahay dartii aan loo qaraa wax kalena aan lagu lamaanaynin waa mid waajiba waa cibaada maadiya fasalli lirabbika wanxar salaadii iyo gowraci baa la israaciyey rabbigaa u tuko dartiina u gowrac baa la yidhi qul ina salaatii wa nusuki salaadayda iyo gowracayga waa isku mid waa cibaado lacana allahu man dabaxa ligayr illaah ilaahay lacniyo qofka ilaahay kayrkii u gowracaa kuwaa ilaahay loogu dhowaanayana waxaa ka mid a ah hadyiga xajka lagu qalo adaaxida caqiiqada iyo walqasha waxaana sharciguna faray cursiga oo kale marka uu qofku guursado inuu awli qalo bishaati waakiil ahaa waa cibaada markaa ah. ilaahay uu ina faray oo sharcigiisa aynu qaadanayno wixii intaan ahayn ee ilaahay kayrkii loogu dhowaanayo ama wax lagaga doonayo qubuur baa loo qalayaa jin baa loo qalayaa yacni meelaha ziyaarooyinka ee mawlidaaya ayaa lagu qalaya cid aan ilaahay kayrkii ahayn baa wax lagaga doonayaa waa ziyaaradii hebel baa la leeyahay isagaa loo qalaya wax lagaga doonaya magaca ilaahayba baa aad ku qashee kaasina bakti buu noqonaya mar haddii ilaahay kayrkii loo gowracayo wax lagaga doonayo bismillahi baa aad ku qashideen waayo gowracu waa labadaasu mid sharciguna faray kuwa sharciguna farayna waa intaa iyo kuwa hilibnimo iyo caadanimo looga jeedo kuwaasina waa kuwa aynu sheegnay iyo mid ilaahay kayrkii wax lagaga doonayo oo ilaahay kayrkii loogu dhawaadayo kaana afdal saarimlayo wuxuu noqonaya xaaraam waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inay waajib tahay in markii wax la gowracayo bismi illaahi la yidhaahdo bismi illaahi wallahu akbar shaaficiyadoo kale waxay qabaan bisigu inuu sunno yahay oo haddii uu qofku ka tego dabiicadu mar hadduu qofka gowracaya muslim yahay inaanay waxba ka noqonaynin halka ay qolyaha kale qabaan haddii aan markaa magaca ilaahay u qabanin waxaasi bakti noqonayo maa yaquulu liraddi wuxuu odhanaya qofku radinda iyo celinta iyo iskawaabinta kaydka iyo dhagarta shayaadiinta shaydaannimada ku murxay maradatu shayaadiin waa kuwa shaydaannimada iyo khayr beelannimada ku murxay ee khayr darro unu taagan maa yaquulu wuxuu qofku odhanayo liraddi kaydi maradati shayaadiin shayaadiinta kuwoodaa maradadooda ahee madaxa adagee shaydaannimada ku murxay kaydkooda iska celintiisa iyo iska radintiisa wixii uu qofku odhanayay wuxuu odhanayaa acuudu bikalimaati illaahi ilaahay kelimaadkiisa ayaan magangelayaa ataamaati ee dhammayska tiran ayaan magangelaya kelimaadka ilaahay waa asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo aayaadka kutubtiisa ama aayaadka kowniga ama aayaadka sharciga ataamaati ee dhammayska tiran ee aan markaa naqsi iyo naqdi midnaba aanu ku imanaynin kelmadaha dadu waa kala dhiman ilahay kelimaadkiisu nuqsaanna ma leh yacnii wax burinaya ama ku imanaya khalkhalna ma jiro allatii kelimaadkaasu laa yujaawisuhunna aanu ka gudbayno oo aanu ka tallaabaynin barun mid wanaagsan oo markaa ilaahay u hoggaansamay walaa faajirun iyo mid faajir oo caasi oo ilaahay dariiqiisii ka talaag midnaba aanu ka gudbayne xayndaabka qofka uga noqonaysa markaa bari almudic lilahi warasuulih waa qofka aliya rasuulkiisa adeecay faajirkuna waxa weeye qofka dee daalimka ahee fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta sameeye nafdiisi cid kalaba dulminaya min shari maa shay sharki ayaan ka magelaya khalaqa uu abuuray wa bara'a ilaahay uu abuuray oo isagu ahaysiiyey isagoo meelu ka egtay jirin min min shari maa khalaqa wa bara'a isagu uu abuuray uu bilaabay isagoo meeluu ka aanu jirin wadara uu firdhiyey ee dhulka markaa uu ku firdhiyo dhulka dushiisa ku sii daayey wa min shari maa yanzilu min asamaa waxaan ka magan sharka waxa samada ka soo degaya ee cuquubooyina hanqadha hadday tahay hadday tahay roob wax dhibaya hadday tahay dabayla hadday yihiin wax liyaaniyo wixii samada markaa ka imanaya shar wa min shari maa yacruju fiiha iyo waxa koraya sharkiisa ee acmaal iyo hadal ilaahay uu ka cadhoonaya cuquubo keenaya kaana ilaahay baan ka magangelayaa wa min shari maa kii sharkiina waan ka magangelaya daraa fi lardi dhulka ilaahay uu ku firdhiyey waxaa dhulka guudkiisa jooga ee ilaahay ku firdhiyey kaana ilaahay waa ka magangelayaa wa min shari maa yakhruju minha waxa ka soo bixi dhulka sharkiisa ayaa markaa ka mahangelayaayo ilaahay uu ku dhex abuuraye bini aadmigaa waxyeelaynaya wa min shari fitani leyli wannahaari habeenka iyo maalinta fidooyinkooda sharkooda ayaana iyadana ka mahangelayaan min fitani min shari fitani leyli wannahaar wixii qofka fitnooyina ku imanaya habeenkii iyo maalintii kuwaana sharkooda ayaan ilaahay ka magangelayaan wa min shari kulli taariqin guureeyo kasta midka duruuq waa guuraynta wa min kulli wa shari kulli taariqin mid kastoo guureeyo oo habeenkii socda ilayn habar dugaag iyo bahal iyo mid wax dilaya iyo markaa mid khiyaamo samaynayo habeenkiibuu socdaa ayuu guureeya kaana waa ka mangelayaa ilaa taariqan guureeye yadruqu bikhayrin isagu khayr ku guuraynaya mooyaane mid guuraynaya isagoo khayr la guuraynaya mooyaane yaa raxmaanu allah raxmaanow yacni kuwaas ayaan kaa magan gelayaa in sidaa la odhanayo waxaa warinaya imaamu axmed waxaa warinaya ibnu suni baa camr ilyowm leylku warinaya abu yaclaa musnadkiisa ku warinaya xadiidkaa sanadkiisa yacni waa la saxiixiyey oo culimada waxay ku tilmaameen saxiix inuu yahay waxaa laga warinayaana cabdiraxmaan bin khanbash atamiimi nin weyn ayuu ahaayo oo nebiga sala allahu alay soo gaaray oo suxba ayuu sugnaatay waxaa la weydiiyey habeenkii ay nebiga dhagartay ee shayaadiintii kaydka u dhigtay bal ka waran markaasaa wuxuu yihi rasuulku habeenkaa shayaadiin ayaa igaga soo daadatay toogii iyo golihii meelihii buuraha dhexdooda ahaa waxa weliba ku jiray shaydaan isagoo markaa shuclo iyo markaa dab ololaya sito oo doonaya wejiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu ku gubo markaasaa malakul jibriil ayaa soo degay oo ilaahay u soo diray suu uhi yaa moxamed qul suu ma aquul maxaan idhaahdaa qul acuudu bikalimaati illaahi taamati min shari maa khalaqa wadana wabara wa min shari maa yanzilu wa min shari maa yacruju fiiha wa min shari fitani leyli wannahaar wa min shari kuli طaariqin ilaa طaariqa yadruqu bkhayri ya raxmaan sidaa dhagu dabeetana wuri fadafiat naaruhum wahasamahum اllahu tabaaraka wa dabkii iyo wuxuu la ordayey iyo wax allayaaliyo wixii ciidaniisa soo bahaysay dabkiina ilaahay waa ka bakjiyey dhammaantoodna sidii ayay ku jabeen oo ilaahay uu kaga badbaadiyey xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa ilaahay sida uga ilaaliyay nebigiisa cid kasta oo kaydiya dhagar u dhigtay insi iyo shayaadiinba waxaana ilaahay u ilaaliyay inuu dacwaddiisa iyo diintiisa inuu gaadhsiiyo waanuu ina soo gaadhsiiye fasalawaatu ullaahi wasalaamu calayh salafuna saalix marka iyaguna waxay ku dadaaleen kow inay hadyiga nebiga sala l sl xaaladihiisa oo dhan inay ogaadaan si ay markaa ugu dhaqmaan oo ay u ogaadaan dhaqanka ka hor kadibna ummadda ay u soo gaarsiiyaan waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ilaahay oo si dhaba loo cuskado ilaahay oo si dhaba loo tala saarto iyadoo aan asbaabtii iyo wixii ay ahayd in lala yimaadan aan la halmaamaynin inay tahay wax ilaahay uu addoonkiisa ku ilaaliyo oo dhibtana uu kaga faydo waxaynu gaagabanaynaa oo kale ayaa xadiga u cona ilaahay awooddiisu siday weyn tahay iyo makhluuqaadkiisa oo dhan ilaahay inuu koobay oo wax ka hoos baxayaa aanu jirin baabul istikfaar watawba sheekhu markuu inoo dhammeeyey adkaartii xilliyada gaarka iyo goobaha gaarka lagu odhanayay ayaa wuxuu kitaabkii inoogu gebagabaynayaa istikbaar iyo towbo iyo tasbiix iyo anwaaca khayrah u xoogay ah siduu xadiida markaa digriga ka hadlaysayba inoogu bilaabay acmaasha wanaagsanasaynu soo maraynay dee waxaa lagu khatibaayo lagu gebagabeeya waa istiqfaarta alistiqfaar watowba qaala rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wallaahi ilahay baan ku dhaartay inii anigu la astakfiru llaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiisaa wa atuubu ilayhi waana ugu toobadkeena fi lyowmi maalintii agara wax ka badan min sabciina mara toddobaatan jeer wax ka badan ayaan ilaahay u toobad keenaa xadiidkaa waxaa warinaya imaamu lbukhaari horena waynuu soo marnay lafdiga bukhaari abu hureyre laga warinayaana waa kaa inoo yaala lafdiga ibnu maaja inii la astaqfir اllah waatuubu ilayh fi lyowmi mi-ata mara boqol jeer ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa saasay axaadiid fara badan yaa ayuha annaasu tuubuu ila اllahi fainii atuubu fi lyowmi mi-ata mara boqol jeer ayaan toobad keenaa ee ilaahay uu toobad keena ayuu nebigu salى اllahu alay w lahaa xadiidkaa kala duwan ee faraha badan waxaynu markaa xadiidan faraha badan ee aynu dhowrka ka soo qaadannay aynu ka faa'iidaysanaynaa inuu qofku marka uu wax sheegayo isagoo arrintaa ku adkaynayo oon cidiba dhaarsanin inuu dhaaran karo wallaahi inii baa nebigu yidhi ilaahay baan ku dhaarteen waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa boorin laynagu boorinaya inaynu toobadkeen ka badsanno iyo ilaahay u noqoshadiisa iyo inaynu istikfaar iyo dembi dembilaaf goorib loo weydiisanno in dembiyaalka laga toobadkeenaa waxa weeye mid waajibahoo si deg dega ah in looga toobad keeno haddaba dembi dhaaf dalabka nebigu sala lla alay sl dembi dhaaf dalbayey ee uu toobad keenaya maalin walba boqol jeer iyo toddobaatan wax ka badan isagoo macsuum ahayoo ilaahay dembiyaalka ka ilaaliyey waxay tusinaysaa laba arrimood horta nebigu sal tawaaduc buu saawaranayay iyo ummaddiisa oo uu barayey amarkii ilaahay ayaanu markaa qaadanay tawaaducna way ka ahayd ummaddiisana waa barayay laakiin wuu inuu dembaabay oo markaa dembi uu ka dembi dhaaf dalbaya may ahayn culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen maye waxaa loo jeedaa wixii sahwi iyo qaflo iyo ku imanayey ayay ka istikfaarsanayeen may ahayn dembi ummaddiisana waa tacliiminayo o waa baray wa qaala sala allahu alay slm wuxuuhi ya ayuha naasu dadow tuubuu ila allahi ilaahay u toobadkeena fa innii atuubu waan toobadkeenaa fi lyowmi ilayhi maalintii mi-ata maratin jeer ayaan toobad keenaayeen yaa ayuha annaasu tuubu ila llahi fa inii atuubu fi lyowmi ilayh mi-ata mara boqol jeer ayaan ilaahay u toobad keena xadiidkana imaamu muslim iyo imaamu axmed ayaa warinaya lafdiga muslim can akari lmusani asxaabtii nebiga ayuuka ibnu cumar baa wuxuu ka sheegay inuu nebigu uhi ya ayuha annaasu tuubuu ila llahi fa inii atuubu fi lyowmi ilayhi mi mara boqol jeer ayaan ilaahay u toobad keenaa waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa sidii xadiidkii hore in laynagu boorinayo inaynu toobadkeenka badsanno inaynu dembi dhaaf dalabka badsanno inu goor walba ilahay dembi dhaaf weydiisanno inaynu dembiyaalka goor walba ka toobadkeennana ay muhiim tahay oo aynaan markaa toobaddaa si degdega dega markaba aan u toobadkeenno wixii naga dhacaana aynaan taswiif iyo dib u dhigid aynaan ku samaynin wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man qaala kada astaqfir اllaha alcadiima aladi laa ilaha illa huwa alxayu اlqayuum waatuubu ilayhi gufira lahu wain kaana fara min azaxfi man qaala ka yidhaahda astaqfir اllaha alcadiim allaha weyn ayaan dembi dhaaf weydiisanaya aladi laa ilaaha ilah xaq lagu caabudaanu jira ilaa huwa isaga mooyaane alxayu allaha nool alqayuumu ilaaha u taagan khalqigiisa maamulidiisa ee cid waliba u baahan deen isagu cid u baahan yahay jirin wa atuubu ilay isagaan u toobad keenaya qofka yidhaahda gufira lahu dembigiisii waa la dhaafaya wain kaana fara min azaxf zaxfi iyo maalin gaalo iyo muslimiin ay ishaleeneen baha ka cararo oo dembigiisu dee dembigaa weyn ba ha ahaadee ila alfiraar min azaxf waxa weeye waa dunuubta waaweyn ayuu ka mid yahay xadiidkan waxaa inoo warinayaa oo in sidaasi markaa nebiga sala lla sl ay ka sugan tahay abu daawuud ayaa warinaya tirmidi ayaa warinaya xakim amusudagiisa ku warinaya sanadkiisuna waa saxiix lafdiga abu daawuud zayd ibnu xaarisa laga warinayo waxaan maqlay buu leeya rasuulku l astaqfir اllaha aladii laa ilaha illa hu alxayu اlqayuum waatuubu ilayhi qofka yidhaahdaa wufira lahu wain kaana fara min azaxfi yani saasay riwaayaynka dhammaantoodna ay tilmaamayaan inuu ilaahay u dembi dhaafayo wain kaana faara min azaxfi ba ha ahaadee xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa fadliga ay leedahay dembi dhaaf dalabku iyo weliba siiqada nebigu sala allahu alayh wasalam sheegay in ilaahay dembi dhaaf lagu weydiiso oo ay ku sugan tahay ilaahay oo sifooyinkiisa iyo towxiidkiisa iyo keliyeelkiisa lagu baryayo fadliga ay leedahay iyo inuu ilaahay qofka ugu dembi dhaafayo inu xadiidka ka qaadanayn laakiin maaha dembi dhaaf dalabku carabka qura in laga yidhaahdo waa in carabka iyo qalbigu ay wada socdaan waa inay ka turjumaysaa toobadkeen dhaba oo qofkuu toobad keenay oo dunuubtii ka baxay oo uu ka fuqay oo uu goostay inaanu noqonaynin oo uu ka murugooday oo haddii xaq bini aadmi ku jiray uu iska celiyey qofka dee dembiga ka toobad keenana ee toobata nusuux la yimaadana ilaahay ayaa dembiyaashao dhan kaga dhaafaya ibn cabaas baa laga wariyaa culamada qaarkoodna way rafciyaan rafciyaanbe ataa'ibu min adembi qofka ka toobad keena dembiga kama laa demba lahu qof aan dembi lahayn oo kalu noqonaya walmustakfiru min dembin wahuwa muqiimu calayhi qofka dembi dhaaf ka weydiista dembi uu ku dhex jiruu ka nagi yahay kalmustahsi birabbihi rabbigii qof ku dheeldheelayo kaluu ka dhigaya adoo dembigii iyo xaaraantii iyo qurunkii faraha kula jira haddana inaad tidhaahdo ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya waan toobad keenaya waxba kama jiraan weeye markaad ilaahay dembi dhaaf weydiisanaysa markaad toobad keenaysa waa inaad wixii xumaa faraha kala baxdaa weeye xaaraamadaad ku jira waa inaad iska celisaa xuquuq bini aadmi haddaasi waa iska celisaa markaasay toobadaaduna sax noqonaysaa markaasaa dembi dhaaf dalabkaagana ilaahay uu kaa aqbalaya halkan wain kaana faaran ama wain fara min asaxfi uu nabigu sala allahu alayh wasalam yidhi macnaha dembigani dembi weynba ha ahaado ee ilaahay markaa waa ka dhaafaya weeyi waayo alfiraar min azaxfi waxa uu ka mid yahay dunuubta kabaa'irta asabcu almuubiqaat toddobada dembi ee nebigu yihi ijtanibu sabca almuubiqaat oo dilkii iyo aklu maal alyatiim iyo sicirkii iyo shirkigii iyo ayuu dee la miiqan yahay maalinay muslim iyo gaalays hareereen ka cararkeeda iyo dabajeedinteedu wa qaala sala allahu calayhi wasalam waxa kaloo nebigu yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi rabbigii goortuu addoonku ugu dhow yahay fii jawfi leyli alaakhiri waa habeenka dhexdiisa weliba dambe habeenka dhexdiisa qaybta dambe weeye fain istatacta haddaada woodo an takuuna inaad ka mid noqoto mimanka yadkurullaaha ilaahay xusaya fii tilka saacati fakun noqo xilligaa haddaad awooddo inaad ka mid noqoto kuwa ilaahay xusaya noqo baa nebigu salى اllahu عalيه waslm yidhi aarabu maa yakuunu cabdi min rabbi xilligu rabbigu addoonku rabbigi ugu dhaway fii shawfi leyli aakhiri waa habeenka dhexdiisa dambe weliba uludka dambe saddex marka looqay meesha dambe fain istadacta haddaada wooda an takuuna miman yadkuru llaha fii tilka saaca inaad ka mid noqoto kuwa saacadda ilaahay xusaya fakun haw oo noqo oo ka mid noqo ayaa nebigu salى اllahu عalيه waslm yidhi xadiidkan waxaa warinaya imaamu tirmidi nasaa-i iyo xaakim xadiidka sanadkiisuna waa saxiix camar binu cabs ayaa laga wariyay lafdiga tirmidi sidaas ayaanu xadiidku ahaa ayaanu ku soo arooray oo nebigu salى اllahu alيyه wasalam yihi xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa jeclaysiin layna jeclaysiinayo addoonku rabbigii inuu ku xuso salaad iyo dikri iyo dembi dhaaf dalab awqaadda iyo xilliyada wanaagsan ee ducada la aqbalaa siiba gelinkaa dambe ee habeenkii yacnii saddexda iyo xilliyada wixii ka sii dambeeya sida xadiidka kale albukhaari warinaya inoo tilmaamayna wuxuu rabbigeen samadan adduunyada samaadunyahan dhow buu soo degay habeen kasta marka habeenka saddex loo qaybiyo meele ay harsan tahay hulus leyl wuxuu yidhahdaa yaa ibaryaya baryaya oo aan ajiibaa yaa wixi weydiisanaya oo aan siiya yaa dembi dhaaf weydiisanaya onu dembi dhaafaa soo degiddaa ilaahay dunyahan u soo degayaana waa soo degid xaqiiqa ah isaga ilaahay u cunantaa soo degiddeenna oo kale aan ahayn laysa ka midlihi shayn wahuwa samiicu lbasiir ilaahay sifooyinkiisu waxgarashadu waxay farac ka yihiin daatadiisa si ilaahay daatadiisu ay majhuul inooga tahay inaanu garanaynin ayaa sifaadiisuna ay yihiin sidaa daatadiisu aanay daatooyinka dalka ula mid baxnay sifaadkiisuna sifaadda aanay ula mid ahayn qolyahan markaa tacdiilka ku sameeya sifaadana ama sifaad ficliya ahaadaan ama sifaad daata ahaadaan waxa weeye tashbiih bay marka hore ku dhacayaanoo khaaliqii bay ku shabahayeen makhluuqiisii markay khaaliqii makhluuqii ku shabahaan bay markaa khaaliqii makhluuqsan isu markamayna sifooyinkii ay anfiyaan laysa ka milihi shayun wa samiicu lbasiir ilaahay isagoo kale waxna ma aha haddana waa wax kasta maqlay arkaba ilaahay yidhi maqal iyo arag buu u maqalka iyo araggaa ilahay u maqalka iyo aragga bini aadmo kala mid maaha oo laysa ka milihi shayun soo digiduna waxaynkaasoo kale xadiidku markaa wuxuu nagu boorinayaa xilliga in haddii qofku awoodo xilligu rabbiga ugu dhow yahay weeyaane ee ilaahay markaasuu ka aqbalayo ilaahay ajiibaye inuu markaa xilliga ilaahay baryo oo uu cibaadayso wuxuu qabanayo u qabto ciduu ilaahay waafajiye ayuun baanu ilaahay waafajiya cid walba ilaahay ma waafajiyo allahayna waafajiyo way camal weyno aad iyo laxaad u jaliilo weeye qofka markaa soo jeeda ilaahay weydiisanayaa waxa weeye qof ilaahay khayr weyn uu waafajiyey derisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam